alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu joognaa fadhigii saddexaad aynu ku soo gebagabaynaynay mowduucan muqadimada oo ah tafsiirka in sha allahu tacala aynu kusoo gebagabayn doonno waxaan ka hadlayaa qodobka hore oo ku saabsan asbaabta ay culammadu isugu khilaafaan tafsiirka waa kow waxaan kaloo ka hadli doonaa manaahijta mufasiriintu ay ku socdaan laftooda inaan wax ka sheego qodobka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay tarjamada labada sheikh ee qoray kitaabkan tafsiiruljalaalayn iyo kitaabka jalaalaynka qiimihiisa iyo inaynu markaa tilmaanno ictinaaga culammada ay ku sameeyeen intaasaynu markaa ijmaalan aynu u dulmari doonnaa in allahu tacaala horaynu uga soo hadalnay khilaafka culammadu isku khilaafaan tafsiirka iyo inuu qaybsamo uu qaybsamo ikhtilaafu tadaadi iyo ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tanawuc ikhtilaaf xaqiiqiya ma aha waana wax iswaafiqi kara ama kulmi kara weeyaan waana soo sharaxnay wax ka midana waa tusaalaynay ikhtilaafka ku saabsan ikhtilaafu tadaadiga ama ikhtilaafka iska horjeedka ah ee macnuhu kala duwan yahay kaas asbaabo kala duwan ayaa keensada kow waxyaalaha keensada waxaa ka mid ah alishtiraaku laqawi habeenkii horena waaba tilmaannay waa lafdigu inuu yahay lafdi mushtaraka mushtaraka waxaa la yidhaahdaa macnayaal kala duwani markay lafdiga wadaagaan oo erayga ayaa keli ah laakiin macaanida loo isticmaalaa kala duwan oo mutacadid ah taasaa waxaa la yidhaahdaa mushtarak baa la yidhaahdaa waxaa ka mid mida tusaalayaasha yaquulu sixrun mustamir marka mustamir ma waxaa looga jeedaa waa sixir xoog leh oo qawi ah oo min almirati baa laga keenay duu miratin fastawa ay duu quwa mise waxaa markaa min almuruuri baa laga keenay mara bimacnaa dahaba waa tegey ama waa maray oo waa sixir tegaya taana waa lagu fasiray mise waa sixir daa'imayo min alistimraari baa laga keeno dawaamka ah oo laga tilmaamayo waa daa'im waa sixir joogto ah awjuh kala duwan baa laga maray waxay noqonaysaa markaa yacnii lafdigani inuu mushtarak yahay daraaddeed luqada carbeed macaani xaqiiqi oo siman uu ku leeyahay baa keensatay culammada qaarba inay si ku fasiraan waxaa la mid ah walmutallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruur quru'u waxaa loo jeedaa alaasatu ahaar saddex daahirnimo miyaa loo jeedaa sida saxaabada qaar ku fasireen mise waxaa loo jeedaa salaasu xiyad saddex xayd ama saddex markaa caado inay qofkii dumari hesho ayaa looga jeedaa waa lafdi mushtaraka ah oo qur'i ama qar'i baa loo isticmaalaa macna duhri iyo macna alxayd labadaba yacni u yimaada waa ishtiraaga lugawiga weeye farat min qaswara qaswara ma waxaa looga jeedaa yacni markaa libaax miyaa loo jeedaa mise waxaa loo jeedaa yacni koox markaa qaansalaya oo markaa ugaadhsato ah baa loo jeedaa labada wejiba waa lagu fasiray oo waxa weeye dameer farow ka cararay ama ka firdhaday dameero ka firdhaday yacni libaax ka firdhaday ama koox markaa ugaadhsata ah oo qaansalaya ka firdhaday labada mid walba waa lagu fasiray ereyga qaswaraana labadaba loo isticmaalaa marka hore kaasi waa nooc nooc labaad waa ka yimaadaa ikhtilaafku nooca labaad waxay tahay waa cawdu damiir in la ysku khilaafo alikhtilaaf fii mufasiri damiir damiirka waxaa markaa fasiraya ee caddaynaya in laysku khilaafo xaguu u noqonaya damiirku damiir baa yimi damiirkaasi mawdica uu noqonaayo ayaa la ysku khilaafay marjiciyo eh, kala duwan baa ka suuragala calaa sabiili tamhiil waxaa ka mid ah litu'minuu biاllahi wa rasuulihi wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu damiirkaa haadaa ee saddexdaa ficil ku jiraa xagguu u noqonayaa ma allah buu u wada noqonayaa mise qaar baa rasuulka loo celinayaa yacni waa la ysku khilaafay waa la ysku waafaqsan yahay watusabbixuuhu damiirkaasi inuu u noqonayo allah u noqonayo oo cidda loo tasbiixsadaa waa allah yacni nebiga inaan loo celinaynin ee allah loo celinaayo watusabbixuuhu damiirka haadee ku jiraa waa biijmaaci almufasiriin mufasiriintoo dhan baa isku waafaqsan waayahay haddaba waxaa la ysku khilaafay wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu oo ka horeeya ma rasuulkaa loo celinayaa mise allah baa loo celinayaa mufasiriinta qaarkood waxay u celiyeen rasuulka sala allahu alayh wasalam oo waxay dhahen wa tucaziruuhu iyo si aa rasuulka u weynaysaan calayhi salaatu wasalaam wa tuwaqiruuhu aa u ixtiraamtaan oo u xushmaysaan wa tusabbixuuhu iyo si allah ugu tasbiixsataan marka tacsiirka iyo tawqiirka in rasuulka markaa la weynaynaayo oo la xushmaynaayo la ixtiraamayo o la qadarinayo ayay ku fasireen waxaanay cuskanayaan addamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuur damiirku wuxuu u noqonayaa wax la soo sheegay waxa ugu dhowaanshaha badan ayuu u noqonaya rasuulka sheegista la sheegayeyna waa uga dhoweyd yani sheegitaanka allah la sheegaayey litu'minuu billaahi wa rasuulihi wa tucaziruuhu marka waxa weeye wa watuwaqiruuhu wa waxa soo xigo u soo dhowaansho badan sheegista rasuulka la sheegay marka in la yidhahdo addamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuur qaacidada damiirku wuxuu noqdaa waxa la soo sheegay ka ugu dhowaanshaha badan waxay u celiyeen markaa rasuulka haddaba maxay ugu celin waayeen watusabbixuuhu damiirkaana ugu celin waayeen rasuulka waxaa markaa loogu celin waaye maanic baa diiday oo ijmaac baa ku sugan in allah loo celinaayo rasuulkana aan loo tasbiixsan ee waxaweeye tasbiixda allah loo gaariyeelaayo marka taas ayaa diidday sidaas aawadeed damaa'irtii way kala duwanaatay yacnii qaarna rasuulkaa loo celiyey damiirna allah baa loo celiyey taasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay may saddexda damiirba ha loo wada celiyo allah ha loo celiyo saddexda damiirba allah ha loo wada celiyo oo waxaa macnuhu noqonayaa watucaziruuhu litu'minuu billaahi si allah u rumaysaan wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam si aa u rumaysaan wa tucaziruuhu iyo si aa allah u weynaysaan wa tuwaqiruuhu iyo si allah u ixtiraamtaan oo u qadarisaan wa tusabbixuu hiyo si allah ugu tasbiixsataan oo intaba yacni marka allah baa loo wada celinaya taana waxaa ku sugan yacni waxa weeye yacni marjica damiirka loo celinaayo in isku mid laga dhigo oo waxaa la yidhaahdaa yacni itixaadu marjici adamaa'iri awlaa min tashtiitiha qaacida ahaan culammadu waxay yidhaahdaan yacni midaynta la mideeyo marjica damiirku u noqonaya hadday suuragal tahay meel in loo wada celiyaa waxay ka fiican tahay in la kala duduwo oo la kala geeyo oo qaarba la yidhaahdo yacni meel buu u noqonayaa qaarba markaa cid bay u noqonaysaa oo la kala duwo oo la yidhahdo qaarba cid bay u noqonaysaa waxaa ka fiican hadday suuroobi karto in la yidhahdo marjic waaxid bay u wada noqonayaan sidaas ayaa ka fiican marka waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen bina'an calaa hadihi alqaacida sida fiicani waa in marjicu damiirka yacni markaa la yidhaahdo isku mawdic ayuu u noqonayaa oo isku cid keliya ayaa damiirkaasi u wada noqonayaa yacni markaa tashdiitu marjici damaa'ir si ayna u dhicin waayah tusaale labaad allah waxa uu yidhi huwa sammaakum lmuslimiina min qabl wa fii haada huwa sammaakum damiirkaasi uu noqonayaa laba qowl baa ku sugan oo mufasiriinta qaarkood waxay u celiyeen allah bay u celiyeen mufasiriinta qaarkoodna waxay u celiyeen nebi ibraahim bay u celiyeen nebi ibraahim ayay u celiyeen labadabana waa lagu sheegay aayadda oo waa lagu tilmaamay marka culammada qaarkood inuu ibraahim sheegista la sheegayaa u dhoweyd aawadeed ayay u celiyeen xagga markaa ibraahim ay u celiyeen ee culammada qaarkoodna waxay u celiyeen allah bay u celiyeen wajaahiduu fi llahi xaqa jihaadihi wajtabaakum wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abiikum ibraahiim huwa sammaakum lmuslimiina min qabl wa fii haada yacni waxa weeye ibraahim sheegista la sheegayaa jumlada ka horeysa ayuu ku sugan yahay millata abiikum ibraahiim marka in la yidhaahdo addamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuur damiirku wuxuu u noqonayaa cidda la sheegay ee ugu dhowaanshaha badan buu u noqonayaa bina'an calaa haadihi alqaacida waa in ibraahiim loo celiyo oo la yidhahdo huwa ibraahiim nebi ibraahiim samaakum almuslimiina min qablu isagaa hore idinku magacaabay muslimiin idinku magacaabay muslimiin idinku magacaabay waa tafsiir tafsiirka labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo huwa waxaa loo celinayaa allah baa loo celinaya allah ayaa loo celinayaa wajaahiduu fi llahi xaqa jihaadihi huwa ijtabaakum wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waxaa la sheegayay allah baa la sheegayey oo yacni markaa u jihaada ilaahay dartii jihaadka uu xaqa u leeyahay allah xaqa jihaadi yani ay xaqa jihaad illaah huwa jtabaakum yani waxa weeye damiirkaasi wuxuu u noqonayaa allah buu u noqonaya allah isagaa idin doortay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj damiirka jacalo ku qarsoon iyo damiirka ijtabaa ku qarsoon labaduba waxay u noqonayaan allah bay u noqonayaan allah ayay u noqonayaan huwa samaakum almuslimiina damiirkanna waa in allah loo celiyo si waxa weeye itixaadu marjici damaa'ir oo damaa'irtu isla yacni cid keliya ay ugu wada noqoto si ay u dhacdo oo marjici damaa'irka ayaa wuxuu noqonayaa yacni markaa allah in loo wada celiyo ayuu noqonaya allah in loo wada celiyo ayuu noqonaya marka qaacidada aynu soo sheegnay ayaa markaa ku rumoobaysa itixaadu marjici damaa'iri awlaa min tashtiitiha marjicu damaa'irka in markaa la mideeyo oo la yidhaahdo waa mid keliya oo yacni cid keliya u wada noqonayaan waa ka fiican tahay in la kala geeyo oo qaarba gees loo celiyo hadday suuragal tahay in cid keliya loo wada celiyo waxaa kaloo ku sugan aayadda qariino tilmaamaysa in allah looga jeedo huwa sammaakum almuslimiina min qabl wa fii haada isaga ayaa idinku magacaabay allah muslimiin idinku magacaabay horay idinku magacaabay kan oo qur'aanka ana gudihiisa idinku magacaabay muslimiin wa fii haada yacni waxa weeye qur'aanka gudihiisana inuu allah inugu magacaabay muslimiin ayaa laga qaadanaya markaa tarjiix baynu markaa gallay laakiin waxaynu uga jeednay uun marka hore in markaa sababta laysugu khilaafay ay tahay marjica damiirku waa xaggee damiirkan maxaa fasirayoo caddaynaya halku u noqonaya tusaale saddexaad allah waxau yidhi yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih famulaaqiihi damiirkaa haadu ma wuxuu u noqonayaa kadxigiisi iyo camalkiisa miyuu u noqonayaa mise wuxuu u noqonayaa rabbigii adigu waad dadaalaysaa waa dhibaatoonaysaa waad camal falaysaa yacni xagga rabbiga ayaad u camal falaysaa oo markaa u daalaysaa oo camal ula imanaysaa waanad la kulmi doontaa fa mulaaqiihi ay fa mulaaqii rabbik rabbigaabaad la kulmi doontaa damiirka haadu ma rabbi buu u noqonayaa mise kadxiguu u noqonayaa camalkii looga jeedo ay fa mulaaqi camalik camalkaagaad la kulmaysaa yacni marjicu damiirku waa xaggee ma kadxigaa likownihi aqrab mise waa rabbiga labada markaa waxa weeye xaggu u noqonaya yani taasina way keensataa yacni iskhilaafka la ysku khilaafo laba nooc baynu sheegnay nooca saddexaad iskhilaafka keensata waxaa ka mid a dikru wasfi almuxtamili liakhara min mawsuuf wasfi aqbali kara la sifeeyo keliya wax ka badan aqbali kara in la sheego wasfi la sheegay wasfigaasina wuxuu ku dhici karaa cid kala duwan buu ku dhici karaa mislu qowlihi tacaala walmursalaati curfa kuwan la soo diray lama tasriixin noocay yihiin ma malaa'ig baa ma dabaylaa noocee bay yihiin waxaa rumoobi kartaa markaysagaa mid walba in lagu xambaaro ya wa arsalna riyaaxa lawaaqic dabaylaha waa dhacdaa in lasoo diro allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas malaa'igtana marka waxaway qaarkood in lasoo diro waa dhacdaa marka waxa weeye maxaa looga jeedaa mufasiriinta qaar waxay ku xambaareen cala ariyaax dabaylaha oo dabaylihii lasoo diray oo deedna istaba joogay ka curfi diig ya sidaa markaa isu daba joogay in lagu xambaaro iyo in malaa'igtii lagu xambaaro la soo diray yacni mid walba waa aqbali kartaa waxaa la mida wannaasicaati qarqaa baa la mida waadaariyaati darwa baa la mida ikhtilaafaadka la ysu khilaafay waa wasfi aqbali kara la sifeeye keliya wax ka badan aqbali kara marka sidaas aawadeed baa culammada qaarba ay weji ku fasireen taasina waa nooc nooca afraad waxay noqdaa waxyaalaha iskhilaafka keensadaa ikhtilaafu lmasdari almuctamadi calayhi fi tafsiir masdarka tafsiirka loo ictimaade loo cuskaday inuu kala duwan yahay oo culammada qaarba waxaa laga yaabaa masdarkooda tafsiirka inay wax u cuskadaan ayaa dhici karta qaar luqaa dhici karta inay u cuskadaan oo xaggii carabiyada iyo luqada ay ula kacaan qaar waxaa dhici karta yacni markaa nas kale oo iyaga soo gaadhay ama xadiis soo gaadho kale inay ku fasiraan oo ay ku xambaaraan cala sabiil mihaal yowma yukshafu can saaq salafka qaarkood waxay ku fasireen in looga jeedo yacni qiyaamada ayaa markaa shiddadeedii yacni la faydayaa oo la muujinayaa oo qaamat ilxarbu calaa saaqin waata la yidhaahdo saas aawadeed taabiciin kala duwan oo saciid ibnu jubayr iyo daxaaq iyo qataade iyo mujaahid iyo ka mid yihiin waxay ku fasireen in laga tilmaamayo shiddada iyo kurbada qiyaamada in waxa weeye marka ay faydmayso la faydaayo yacni markaa saasay yidhaahdeen cabdullahi ibnu cabbaas laftiisana waa laga soo naqliyey oo waxa uu yidhi yakshifu can amrin cadiim alaa tasmacu alcaraba taquulu wa qaamat alxarbu calaa saaqin miyaanad maqal carabtu inay yidhaahdaan dagaalkii wuxuu isku taagay calaa saaqin addin dhudhunkii ayuu isku taagay waxay u jeedaan shiddadiisii ayaa darnaatay uga jeedaan inkastoo cabdullaahi ibnu cabbaas qiraa'o ka duwan qiraa'ada jumhuurka muslimiintu akhriyaan qiraa'o ka duwan buu isagu akhrin jiray yowma takshifu can saaqin bitaa'i buu akhrin jiray waa qiraa'o jamaahiirta muslimiintu siday akhriyaan ka duwan ayuu cabdullaahi ibnu cabbaas akhrin jiray saas aawadeed yacni markaa isagu waxaa dhici karta in weji kale markaa lagu xambaaro la yidhaahdo yacni qiraa'adiisa in lagu fasiraa wejiga kale ma suuragal ahayn waayo dee waxa weeye markaa nooc ta'niisa laga fahmayey allahna ta'niis laguma sifeeyo yowma takshifu can saaqin waa qiraa'a shaadda laakiin isaga agtiisa qiraa'adaasi way sugnayd yacni labada qira'ana hadday iskhilaafaan waxaa laga soo qaadaa markay sugan yihiin oo qur'aannimo u sugan yihiin bimasaabati aayatayn sidii laba aayadood baa loola macaamilaa sida loo kulminaayo ama laysugu keenayo ama loo fasirayo wahaakada marka isagu wuxuu akhrin jiray cabdullahi bnu cabaas yowma takshifu can saaqa laakiin taabiciinta ku fasiray takshifu alqiyaamatu can hawlin wa karbin qiraa'ada miday wada akhrin jireen ma aha waxay markaa noqonaysaa inay markaa xadiiskuna aanu soo gaadhin aayaddana masdarkay tafsiirka u ictimaadeen u cuskadeen inuu ahaa yacni markaa luqada carbeed oo xaggii luqada inay u noqdeen oo luqada u ictimaadeen tafsiirka labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa ilaahay baa yani markaa muujinaya oo faydaya yani saaqiisa ama dhudhunka addinkiisa ayuu markaa ilaahay faydaya oo muujinayaa oo markaa uu muuminiinta tusaya taana waxaa ku soo arooray xadiis nebi baa ku soo arooray oo bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi abi saciid qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul yakshifu rabbuna can saaqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah fayabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riyaa'a bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey marka aayaddan oo kale qolyaha markaa aayaadka sifaatka iyo axaadiista sifaatka in badan oo ka mida kuwa awilayaa ma cuskan karaan tafsiirkan markaa taabiciinta qaarkood ay ku fasireen oo ma odhan karaan taabiciintaasiba aayadda waa awileen marka ta'wiilka aayaadka sifaadka la awilayaa waa madhabu salaf lama odhan karo sababtaan loo odhan karin waxay tahay saaqa aayadda ku sugani waa munakkar waa la nakireeyey oo al lama gelin oo adaadkii laguma tacriifin idaafana lama gelin can isaaqi iyo can saaqihi midna lama odhan can isaaqi iyo can saaqih midnaba lama odhan aayadda yowma yukshafu can saaq marka waxaweye munakar buu ahaa daahirka markaad eegto lowla alxadiisu lagama fahmeen inay aayaddu ka mid tahay min aayaati sifaat mid laga garan lahaa ma aha waayo yacni markaa dee saaqa waa la nakiray ee waxaa laga gartay uun markaa saaqu inuu saaqi ilaahay yahay xadiiska bukhaariga ee can saaqihii sheegaya ayaa lagu fasiray waxayna taasi noqonaysaa min qabiili tafsiir alqur'aani bisunna waa qur'aankii oo sunno lagu fasirayo xadiiska kuma sugna nebigu inuu aayadda fasiray ou aayadda akhriyey dabeedna uu yidhi yacnii aayadda macnaheedu waa sidaas ama markuu cansaaqihii uu sheegay kadib inuu marka aayadda akhriyey xadiiska kuma sugna kollay riwaayaadkeennu aragnay marka hadday mar saa tahay culammada marka xadiiska u soo qaatay oo ku fasiray marka waxay noqonaysaa min qabiili tafsiiri alqur'aani bisunna laa min qabiili tafsiiri annabawiy nebigu inuu fasiray yacni miduu markaa xadiisku ku cad yahay ma aha waxay noqonaysaa culammadu inay aayadda ku fasireen xadiiska ay ku fasireen calaa kulli xaal masdarka loo cuskanaayo tafsiirka kala duwanaanshaha uu kala duwan yahay oo midna luqawi yahay midna xadiisi yahay taa lafteedu waa keensataa iskhilaafka tafsiirka la ysku khilaafo way keensataa taasina waa nooc waxa weeye waa nooc afraad nooca shanaad alikhtilaafu liajli an taxtamila alkalimatu akhara min tasriifin fi lluga kelmaddu markaa tasaariifta luqada inay tasriifyo kala duwan aqbali karto lafteedu way keensataa in tafsiirkii laysku khilaafo taasina waxa weeye waa arrin carabi ahaan ku xidhan waayo tasriif kala duwan bay aqbali kartaa cala sabiili lmithaal walaa yudaara kaatibun walaa shahiid yacni waxa weeye yaan la dhibin mid kaatib oo karraaniyo wax qoraya oo dayntii qoraya yaan la dhibin mid markhaatiyana yaan la dhibin ama yaanu wax dhibin labada mid walba waa aqbali kartaa maxay u aqbali kartaa nahyigu inuu yahay kaatibka iyo shahiidka in la dhibo in dadka laga reebaayo inay dhibaan iyo iyaga dhibta loo diidaayo iyo inay iyagu wax dhibaan in loo diidaayo bay labada mid walba aqbali kartaa walaa yudaara waxaa ku sugan tasriifka markaad eegto yacni waxay aqbali kartaa inay tahay muqayaru siiqa inay tahay oo ligayri alfaacili uu ficilku u binaysan yahay iyo inuu faacil u binaysan yahu labadaba aqbali karaa asalku ma wuxuu ahaa walaa yudaarar mise asalku wuxuu ahaa walaa yudaarir xarakadii qabla alaakhirku way qarsoontay waxay u qarsoontay liajli lidqaam idqaamka daraaddii bay u qarsoontay oo xarafkii ugu dambeeyeiyo kii ka horreeyaa laysku idqaamoo laysku shaday marka ficilku hadduu ahaan lahaa mugayaru siiqa oo mid u binaysa ligayri alfaacil hadduu noqon lahaa xarakada qablaalaakhirka ra'da ugu dambaysa xarakada ka horraysa ra' labaad weeyaan oo ka horraysee way kor dhigmi lahayd hadduu faacil u binaysan yahayna xarafka ugu dambeeya xarafka ka horreeya waa hoos dhigmi lahaa oo walaa yudaarir buu noqon lahaa walaa yudaarar iyo walaa yudaarir hadda waxaa lagu sameeyey idqaan baa lagu sameeyo labadii ra-ood waa laysku shaday dabeedna xarakadii qablal aakhirkaa qarsoontay wuxuu aqbali karaa ficilku inuu faacil u binaysan yahay iyo inuu ligayri alfaacil u binaysan yahay oo muqayaru siiqan yahay marka kaatibun iyo shahiidunna waxay aqbalayaan naa'ib faacil inay yihiin iyo inay faacilki yihiin bay labadaba aqbalayaan walaa yudaara yaanu dhibin ay walaa yudaarir kaatibun mid raaniyo wax qoraa yaanu dadka dhibin walaa shahiidun mid markhaatiina yaanu dadka dhibin haddaad walaa yudaarir aad tidhahdo asalku saasuu ahaa macnuhu saasuu u dhacayaa kaatibunna wuxuu noqonayaa iyo shahiidun faacil bay noqonayaan faacil iyo macduufkii lagu cadfay ayay noqonayaan haddii la yidhahdo walaa yudaarar baa asalku ahaa labadani naa'ib faacil bay noqonayaan kaatibun naa'ib faacil weeye shahiidna waa lagu sii cadfay oo yaan la dhibin oo dhibaatada iyaga laga reebayaa in la dhibo ayaa loo diidayaa oo karaanigii wax idiin qorayey ha dhibina dadow markhaatiga markhaati furayana ha dhibaataynina marka waxa weeye labada tafsiiray culammadu ku kala fasireen waxay ku dhisan tahay kelmaddu tasriifka inay aqbali karto yacni weji keliya in ka badan oo wejiyo kala duwan ay aqbali karto taana sidaas weeye culammaduna taa waa ku kala qaybsameen oo ilaa yacni waxa weeye saxaabadii iyo taabiciintii baa laga soo wariyey labada weji inay kala mareen oo in kaatibka iyo shahiidka loo diidaayo in la dhibaateeyo waa sida marka cabdullaahi ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo cataa iyo taabiciin kaleba laga soo naqliyey mufasiriin kalena ay mareen in iyagu inay wax dhibaan la diidaayo oo laga reebayana waa sida markaa taabiciinta qaarkood ku fasireen sida taawuus iyo xasan iyo qataade iyo jamaaco kaloo mufasiriinta ka midi ah. waayahay wejiga lixaad waxaa dhici karta waxaa la ysugu khilaafay tafsiirka aayadda inay tahay qiraa'aad kala duwani inay ku sugan yihiin dabeedna qiraa'aadkaa kala duwan aawadeed tafaasiir kala duwan la kala saaray waxaa ka mida cala sabiili mihaal afara'aytum allaata waalcuzza allaata ayay akhriyeen jamaahiirta quraadu allaata in la yidhaahdo ta'da la shadana rawxun can yacquub axad alquraa'i alhalaasati tamaama alcashara yacquub alxadrami oo saddexda qaari ee tobanka dhammaystiraya ka mid ah raawigiisa rawx wuxuu akhriyey ta'daa inuu shido cabdullaahi bnu cabbaas iyo jamaacaad taabiciinta ka midina waa akhriyeen laakiin waa dee qiraa'o ka mida hadda casharadii ka mida shaaddo keliya maba ahba ilaa jamaahiirta culammadu waxay maraan saddexda qiraa'e ee tobanka dhammaystirayaa inay ka mid tahay min alqiraa'aati almutawaatira ee qur'aannimo loo akhrinayo shaad aan la ictibaarinayn marka afara'aytum laata qiraa'ada ibnu cabbaasna uu akhriyey axad alquraa'i ahalaaa oo yacquub alxadrami ahina raawihiisa rawx uu akhriyey kaana rajulan yaludtu sawiiqa lilxaaji falamaa maata cakafuu calaa qabri yacni wuxuu ahaan jiray nin markaa dadka xujaajta ah quudiya oo salool baa intuu u burburiyo oo in yaroo dufana ugu daro iyo biyo ayuu markaa siin jiray dadka xujaajta ah markaasay intaasay markaa cuni jireen dabeedna markaa tiibay xoog iyo awood ka heli jireen markaasay majeeran jireen odhan jireen waa nin barakaysan wuxuu siinayaana waa wax yar awooday ka helayaana waa badanto awood badan bay ka helayaan gaajo badan baa jiri jirtay yacni xajka iyo cuntadu waa iska yaray <laughs> dee marka waxa weeye waa lagu gaajoon jiray markaasay dabeedna yidhahan waa nin barakaysan bara ku qabaa ya marka wuxuu si yaraa dhadhamiyey ayuunbaa markaysaa waxaan helay awood markaysaa caadi aan helay siday caynkii u ulahaayeene u majeeranayeen buu dhintay xabaashiisiiba ay dul yuruursadeen oo dul ictikaafeen ilaa amarkii dambe ay ka caabudeen cabdullahi ibnu cabbaas baa saa ku fasiray qiraa'aduu akhriyeyna waa ta'doo shidan ya ta'doo shidan ayuu akhriyey qiraa'ada e, jamaahiirta muslimiintu ay akhriyeen waxay yidhaahdeen samow laata min allaah waalcuzza min alcasiis allaata waxay ka soo ishtiqaaqeen allah bay marka ka soo ishtiqaaqeen oo ta'niisiyeen alcuzana casiis bay ka soo ishtiqaaqeen inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen tan takhfiifka lafteeda la khafiifiyey weji markaa aqbalaysaa jirta in markaa waxa weeye qisadaa uu sheegaayo ibnu cabaas lagu fasiro oo takhfiifku wuxuu aqbali karaa inuu yahay yacni likasrati alisticmaal inay takhfiifka markaa u sameeyeen waayo maqaasidu luqati alcarabiya waxaa ka mida takhfiifka ka mida yacni wayna dhacda waxyaalaha qaarkood inay khafiifiyeen kaasina waa wejiyo isaguna iman kara waa yahay wamaa saaxibukum bimajnuun walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin wamaa huwa cala alghaybi bidaniin bidaniin iyo bidaniin laba qiraa'o kala duwan weeye indaad la akhriyo iyo indaa la akhriyo addaa in la akhriyo marka waxa weeye midna waxay noqonaysaa bidaniin ay bibakhiil mid bakhiil ku ah oo ku dhabcaalaya matid waxyiga yacni qeybka laga tilmaamaya waxyiga iyo bidaniin mid lagu tuhmaysanaya matihid tihid ama wax ku daro ama wax ka dhimo ama wax la mida waa yahay taasina waxa weeye ikhtilaafka qiraa'adu kala duwan tahay lafteedu waa keensataa nooca markaa toddobaad intaynu sheegayno oo ku saabsan baabkaas waa tusaalaha ugu dambeeye jumlada ayaa xadfi ku jira oo waxbaa la gooyey oo bimacnaa aan la sheegin wixii baa la qadarayaa taqdiirkii baa la ysku khilaafay waxa la qadarayaa waxay yihiin ixtimaalaad baa geli kara cala sabiili mihaal wa targabuuna an tankixuuhun yacni ragiba yargabu waxay ku gudubtaa xaraf bay ku gudubtaa laba xaraf baa marba mid lagu gudbiyaa mar fii baa lagu gudbiyaa marna can baa lagu gudbiyaa arraaqibun anta can aalihati ya ibraahiim halkaasoo kale can baa lagu gudbiyey can ayaa lagu gudbiyey marka can ama fii baa lagu gudbiyaa haddii fii lagu gudbiyo jacayl bay sheegaysaa in waxaa la jecel yahay haddii fii lagu gudbiyana waxay sheegaysaa nacayb bay sheegaysaa marka wa targhabuuna an tankixuuhunna ay can an tankixuuhunna inaad guursataanna ay iska nacaysaan mise waxa weeye wa fii an tankixuuhunna oo fii baa la qadarayaa wa targhabuuna an tankixuuhunna fii baa la qadar mise fii baa la qadarayaayo wa targabuuna ay fii an tankixuuhunna oo baa la qadaraya labada waa iyama caaisha waxaa laga soo wariyey inay fii markaa sheegtay targabuuna fii nikaaxihinna yacni markaa guurkooda aad jeceshihiin hablaha agoomaha ah xasan bisri oo taabiciinta ka midiina can buu markaa isaguna sheegay wa can nikaaxihinna ay iska nacaysaan guurkooda lidamaamatihinna inay fool xun yihiin daraaddeed yacni ama foolxumo ama markaa caydhnimo aa ku nacaysaan marka waxa weeye waxa la ysugu khilaafay waa taqdiirka la qadaraayo mafiiba macanba labadabana waa aqbalaysaa waayahay tusaale labaad wa adallahu allahu calaa cilm ilaahay uu lumiyey calaa cilmin cilmi uu ku lumiyey cilmigaasma waxaa loo jeedaa calaa cilmin min alcabdi bidalaalih ogaal uu addoonku og yahay baadidiisa uu ku lumiyey isagoo og inuu markaa lumayo ayuu ilaahay lumiyey isagoo addoonku og yahay inuu lumayo waxaani baadi tahay ayuu ilaahay lumiyey miya oo calaa cilmin min alcabdi bidalaalihi oo cilmigu addoonku ka dhacaya mise calaa cilmin min allaahi bidalaalihi ay bidalaali lcabdi mise waxaa looga jeedaa cilmi xagga ilaahay ka ahaaday buu allah ku lumiyey addoonkani inuu lumayo taa dambana waxaa laga soo wariyey ibnu cabbaas marka calaa cilmin min allah miyuu u dhacayaa oo min allaahi baa la qadarayaa mise calaa cilmin min alcabdi waayo dadka qaarkood iyagoo cilmi leh ayaa haddana tawfiiqda laga qaadaa oo la lumiyaa yacni imisa waxa weeye caalim lumay oo kutubu xoor noqday yacni waxa weeye dad badan oo cilmi leh oo lumay ayaa jira qisadii waa garanaysaan ninkii ilaahay ku sheegay suurat alacraaf yacni marka uu ilaahay ku sheegay watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaah yacnii qisada halkaa laynoogu sheegayaa waa nin waxa weeye aayaadkii ilaahay siiyey oo cilmi lahaa u fiirso hadda sida loo sheegay watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha yacni waxaad ku akhridaa kii aannu siinay aayaadkayaga aannu siinay oo barnay oo aayaadkii ka xuubsiibtay siibtay ya sida masku insilaafa maxaa loo isticmaalaa sida masku xuubka uga dhex baxo saasoo kaleo aayaadkii uga xuubsiibtay waxaa la yidhaha insalakat alxayatu min jildiha alxaya ismu jinsi baa loo yaqaanaa carabta xaggeeda inagu abeesadu maynu iska nidhaahnaa laakiin bahalka hoosoo dhan carabtu waxay yidhahdaan xaya marka masku xayadu ka mid yahay marka waxa la insalakat ilxayatu min jildiha yacni markaa maski wuxuu ka eh, dhex baxay oo ka xuubsiibtay siibtay yacni markaa waxa weeye xuubkiisii iyo haragiisii ayuu ka dhex baxay sidaasoo kale u aayaadka uga xuub siibtay fansalakha minha fa atbacahu shayaanu shayaankii baa raacay ya sheekh baa wuxuu yidhi shaydaankii arday baabuu noqdayba isagii u dabagalay <laughs> ya isagii ayuu dabagalo waxaabuu iska noqdayba arday buu noqday isagina macalin buu noqday yani markaa hogaaminayaba mm. marka dee calaa cilmin min alcabdi miya mise waa calaa cilmin min allah labada mid walba waa loo fasiray intaas waxa weeye ijmaalan waa ashyaadii aynu doonaynay inaynu tilmaanno oo ikhtilaafka tafsiirka la ysku khilaafayo waxyaalaha keensada ka mida qodobka labaad aynu uga gudbaynaa waxay tahay manaahijulmufasiriin laftooda inuu wax ka tilmaano mufasiriintu manaahijtoodu waa kala duwan yahay oo waynagii soo sheegnay tafsiir bilma'huur iyo tafsiir bilra'yi tafsiir bira'yina waa sii qaybsamaayo waa tafsiir bira'yi almaxmuud iyo tafsiir bira'yi almadmuum ra'yiga maxmuudka ah ee wanaagsan in wax lagu fasiro iyo ra'yi madmuuma oo xun in wax lagu fasiro taasna waa saasay usii qaybsantaa tafsiir bilma'suur kutubo badan baa laga qoray kutubtaa haddaynu wax ka tusaalayno waxaa ka mid ah tafsiir ibnu jariir atabari jaamicu lbayaan yacni kitaabka tafsiirka maxamed ibnu jariir atabari uu leeyahay maxamed ibnu jariir ibnu yaziid atabari abu jacfar uu leeyahay laba boqol labaatan iyo afartii ayuu dhashay saddex boqol iyo tobankiina waa dhintay wuxuu ahaa sheekh cilmi badan oo culumta kala duwan aad iyo aad uga feera buuxsaday tafsiirka baxar buu ahaa xadiiska waxa weeye wuxuu ahaa nin muxadisa buu ahaa oo axaadiista iyo aasaarta aqoon badan u leh ayuu ahaa xagga kale wuxuu ahaa carabiyada mid ku baacdheer buu ahaa tafsiirkiisayna ka muuqataa wuxuu ahaa mu'arikh taariikhda aada u yaqaano kitaab weynoo taariikha ayuu leeyahi oo taariikhu tabari la yidhaahdo ayuu markaa leeyahay yacnii qiraa'aadka waa yaqaanay mutafannin buu ahaa funuunta markaa aad iyo aad buu ugu baacdheeraa waxaanu ahaa imaam min a'immati sunna imaamyaalka sunnada ayuu ka mid ahaa laba kitaaboo ah buu leeyahay attabsiir kitaabka la yidhaahdo oo caqiidada ah waa taabacan yahay waa leeyaho waa allifay kitaabka kale caqiidada ah ee sariixu sunna la yidhahdana waa leeyahay waa laba kitaabo caqiide ah kitaabka tafsiirkiisu nahjiga ahlu sunnaha ayuu ku socdaa aayaadka sifaatkana ma awilo bidacna kuma sugna bidacna kuma sugna waana tafsiir asari ah oo waxa weeye ikhtilaafaadkii salafka iyo tafaasiirtii salafka ayuu soo rarayaa axaadiista iyo aahaarta mid walbana wuxuu ku warinayaa biasaaniidiha sanadyadeeda ayuu ku warinayaa sanadyadeeda ayuu ku warinaya waa tafsiir weyn weeye ikhtilaafaadkii salafkana waa sheegaya waa kala arjaxayaa yacni sababtu ku arjaxayna sababutarjiixana waa caddaynaya sababu tarjiixana waa caddaynaya marka waa tafsiir tafsiir asariya weeye waana sunnadii ayuu caddaynaya iyo ariiqadii salafka ayuu marka ku soconaya ahlucilmiguna aad iyo aad bay u ammaaneen alimaamu nawowi waxau yidhi kitaab tafsiira oo la mida lama allifin waa kitaabka yacni ugu qiimaha badan kitaab tafsiir oo la qoro marka waxa mid la mida lama qorin buu yidhi wa kadalik culamo kale waxay tilmaameen saasoo kale ayay sheegeen oo iyaguna marka ay tilmaameen ahlucilmi badan baa ammaanay aad iyo aad baynay u ammaaneen culammadu marka kitaabkaasi waa kitaab muhima dabacaadkiisana waxaa ugu fiican dabcada marka waxa weeye yacni markaa turki iyo cidda caawinaysa ay daabaceen ayaa ugu fiican weliba dabcatu hajar laba dabcuu leeyahay isaga laftiisiiye yacni dabcatu hajar yacni marka ayaa sii fiican markaa kaasna waa saas weeye kutubta kale ee markaa tafaasiirta asariga ah waxaa ka mida tafsiir ibnu abi xaatim baa ka mida ibnu abi xaatim ku alifay waa tafsiir asari oo aasaar markaa waxa weeye wax ku fasiraya asaaniidna ku soo warinaya ha yeeshee qayb ka mida ayaa la waayey yacni marka waxa weeye qayb baa marka waxa la helay inta kale tafsiirka ibnu kasiirka iyo tafaasiirta kaleba aad bay wax uga soo naqliyaan ibnu abi xaatim baa soo wariyey waa sheegaan oo nuquul badan bay ka soo naqliyaan marka waxa weeye qadarkii la helay waa la daabacay inta kale ee markaa la waayeyna ilaa suuratu namli ee wixii ka hooseeyay inay tahanfilayaaye waxa weeye tafaasiirtii wax ka soo naqlisay baa lagu buuxiyey tafaasiirtii wax ka soo naqlisay ayaa nuquushii ay ka soo naqliyeen ayaa yacni lagu buuxiyey lama helin qadarkaa dambe weli iyadoo ah yacni markaa weli lama hayo marka qadarka la daabacay waa saas yadaa weeye laakiin intii la helay waa la daabacay intaana waa lagu kabay wuxuu dhintay ibnu abi xaatim saddex boqol iyo toddobiyo labaatankii hijiriga ayuu markaa dhintay marka tafsiirkaasna waa sidaas weeye tafaasiirta kale ee markaa tafsiir bilma'huur noqonaya waxaa ka mid a yacni kitaabka macaalimu tanziil oo baqawi uu leeyahay ayaa ka mid a baqawina wuxuu ka mid ahaa culammada sunnadu ka mid ahaa kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdana waxa weeye qaybtiisa hore wuxuu kaga warramaya ictiqaadkii ahlusunna ayuu kaga warramaya oo ku caddaynaya wuxuu ahaa markaysaa markaa sheekh mufasir ah wuxuu ahaa sheikh muxadis ah muxyi sunna la yidhaahdaa wuxuu leeyahay kitaabka xadiiska ee uu sharxayo ee sharxu sunna la yidhaahdo wuxuu leeyahay almasaabiix kitaabka la yidhaahdo oo culammada markaysa markaa qaarkood ay soo ikhtisaariyeen yacni dabeedna ikhtisaaradiisii lasoo ikhtisaariyey shuruuxaad badan laga sameeyey ayuu markaa leeyahay tafsiirkiisu waa tafsiir sunni ah walow marka waxa meel meel eh, naadir oo qaliila nooc ta'wiil ha ah ku yaro dhace eh laakiin qaalibkiisu wuxuu yahay mid marka waxawe ta'wiilkaasi aanu ku sugnayn oo waxaweeye marka sifaatka ilaahay isbaatinaya weeye waana tafsiir markaa asariya weeyaan waa tafsiir aad iyo aad u fiican yacni isaguna weeye eh, wuxuu dhintay yacni shan boqol iyo lixiyo tobankii hijiriga waana shaaficiyu lmadhab oo faqiih shaaficiyu ahaa kitaab weyn oo fiqi ana waa leeyahay kitaab weyn oo fiqi ana waa leeyahay oo la yidhaahdo altahdiib oo markaa beri dhaweed la daabacay kaasna waa leeyahay waxaa ka mid ah kutubta tafsiirka asariga ah yacni tafsiirka samcaani baa ka mid a ah, abu mudafar alsamcaani ayaa ka mida ah, oo min culamaai qarni alkhaamis isaguna ka mid ahaaday yani tafsiirkiisu dhowaan baa la daabacay isagu lix mujalada baa la daabacay waa tafsiir isaguna sunni ah oo yani ictiqaadka ahlusunna waljamaaca yani u nusraynaya yani marka weeyaan aad iyo aad baanu markaa u fiican yahay waxaana filayaa afar boqol sagaal iyo siddeetankii hijiriga inuu dhintay ayaan filayaa tafaasiirta kale asariga waxaa ka mid a tafsiirka ibnu kasiir baa ka mid a waa kitaab tafsiira aad u qiimo badan yani waxa weeye waana kitaab mukhtasara kitaabkii ibnu jariir ee weynaaye faraha badnaana ma aha waa soo kooban yahay waana tafsiir ahari ah ictiqaadka ahlusunna waljamacana u nusraynaya sheikha qoray waxa weeye waa ismaaciil ibnu cumar ibnu kasiir ashaafici weeye ismaaciil ibnu cumar baa la odhan jiray alcimaad baa la jiray oo lagu laqabi jiray cimaaduddiin yacni magiciisu laakiin wuxuu ahaa ismaaciil ibnu cumar ibni kasiir ayuu ahaa ibnu kasiir baanu ku caanbaxay marka wuxuu ahaa sheekh cilmi badan buu ahaa wuxuu ahaa mufasir buu ahaa wuxuu ahaa muxadis xaafida buu ahaa waxaa la yidhaahdaa musnadka imaam axmed wuu qaybsanaa baa la yidhaahdaa musnadka imaam axmedna kutubta xadiisigee la hayo waa kitaabka ugu weynida badan oo soddon kun oo xadiis in ku dhow ayuu koobsanayaa dabacaadka hadda la daabacay waxay koobsadeen toddobiyo labaatan kun oo xadiis iyo dheeraad ayay markaa koobsadeen waxaanay culammada qaarkood yidhaahdeen qadar baa ka dhacay axaadiisa sida sheekh albaani baa yacni awaakhir cumurihi uu markaa iktishaafay ama ogaaday wuxuu yidhi marka axaadiis aan badnayn baa ka maqan oo waxa weeye markaa aan ku sugnayn marka waxa weeye culammada qaarkood waxay waa soddon kun oo xadiis yacni waxay u jeedaan taqriiban inay ku dhadhow yahay oo dee markaysa markaa ayay markaa ka tilmaamayaan saas aawadeed kitaabkiisa tafsiirka ah xadiiska had iyo jeer wuxuu sanadkiisa dabada qabsadaa sanadka imaam axmed ou yidhaha rawa alimaam axmedu bisanadkiibuu deedna taxaa markaasuu xadiiskii soo arooriyaa dabeedna markaasuu ku dullisaa bukhaari iyo muslim ou yidhaahdaa way soo saareen bukhaari iyo muslimna bukhaari iyo muslimna waa soo saareen markaasuu yidhaahdaa in badan buu saas yada ah u isticmaalaa waa sheekh muxadis ah axaadiista waa takhriijiyaa waa taxqiiqiyaa waqhtiyada qaarkood axaadiista waa daciifiyaa yani waxa weeye yani kitaab takhriij yani ana waa leeyahay oo axaadiista axkaamtae yani markaa shaaficiyada tanbiiha kitaabka la yidhahde fiqiga axaadiistay u daliishadeen yani kitaabu ku takhriijiyuu leeyahay alirshaad fii axaadiisi tanbiih yani marka kitaab la yidhaahdo laba mujalladoo la daabacay oo takhriij ah ayuu markaa leeyahay wuxuu ahaa mu'arikh yani markaa taarikhdana ku sheegan albidaaya wanihaaya waa ka alifay wuxuu ahaa faqiih kitaab weyn oo axkaama buu lahaa kitaab alaxkaam alkabiir ha yeeshe waa lumay oo waxaweeye markaa wax yar mooyaane waxba saasa lagama hayo marka waxa weeye wuxuu ahaa faqiih buu ahaa mufasir buu ahaa mu'arikh buu ahaa muxadis buu ahaa culammadii sunnada ayuu ka mid ahaa kitaabkiisa tafsiirkuna waa kitaab marka waxa ma'huura weeye yani marka bidca iyo waxyaalahaasina kuma sugna ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca ayuu u gargaarayaa oo u nusraynayaa aahaartii saxaabadana asaanidii aanu ku soo aroorinay waa keenayaa waa ishaarayaa marka waa kitaab aad iyo aada u qiimo badan mashaayikh badan baanu cilmiga ka qaatay marka aadna culammadu waa u ammaaneen kitaabkaas qaar waxay yidhaahdaan mukhtasar dee wuxuu ka yahay uun ibnu jariir atabari ayuu ka yahay oo dee tahdiib lagu sameeyey oo wax kale lagu daray haakada wuxuu dhintay toddoba boqol toddobaatan iyo afartii hijriga ayuu dhintay tafaasiirta asariga ama ma'suurka waxaa ka mid a ah adduru almansuur oo uu allifay suyuudi laftiisu allifay yacni marka ayaa ka mida markii hore suyuudi wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo tarjumaanu lqur'aan la yidhaahdo allifay oo wax alla wixii aahaar ah biasaaniidiha iyo axaadiisa uu ku soo wariyey ayuu qoray dabeedna wuu dhammaystiray kitaabkiibaa ha yeeshay aada iyo aada u weynaaday markuu aada iyo aada u weynaaday dadkana uu yidhi himamkoodii waa iska gaabteenoo yacni hankoodii baa iska yaraaday waxaan doonay buu yidhi inaan soo ikhtisaariyo soo koobo kitaabku wuu dhammaystiray tarjumaan alqur'aan ya markaasuu dabeedna adduru lmansuur allifay oo uu asaaniiddii ka saaray aasaartii uu keenaayo ayuu allifay kaasuu u noqday kaasaa hadda la hayaa kii kale kollay markaa waxa weeye wax la daabacay ma jiraan filina maayo isagoo makhduuda xataa laftiisa in la hayo fili maayo kolley lama lama sheegin marka kaa durulmansuur baa la hayaa oo la daabacay lix mujallad baa lagu taabacay waa wada aahaar oo uu sheegayo markaysaga aayad walba ciddii markaa salafka ka mida ee sidaa ku fasirtay buu soo naqlinayaa laakiin maca alasaf asaaniiddii baa ka maqan waayo asaaniiddu dee wax walba waa leeyihiin saxiix bay leeyihiin xasan bay leeyihiin daciif bay leeyihiin marka haddii sanadadu joogaan waxaa la kala garan lahaa ma asaaniid daciifa a ah bay kaga timi yacni markaa asarkani ku soo arooray mise sanad qawi ah oo ama xasana ama saxiixa buu ku soo arooray waa la kala garan lahaa hadda marka waxa weeye taas waxay u baahan tahay baxsi badan bay u baahan tahay oo waxaweeye markaa dee waxyaalaha qaarkood ay dhici karto aasaarta qaarkood inaan markaa la helin sanadadoodii aan markaa la helin aynay juhdi badan u baahan tahay sida sanadadii loo raadin lahaa marka kitaabkaasna waa kitaab ahari ah waa kitaab ma'suura kutubta ma'suurkaa dee waxa weeye waa ugu horraynaya isaguna oo wax markaa tafsiir bira'yi ahi kuma sugna waa wada aasaar weeye awaluhu ilaa aakhirih dhammaantii waa aahaartaa weeye suyuudi waxa uu dhashay siddeed boqol afartan iyo sagaal siddeed boqol afartan iyo sagaal markii hijirigu ahaa ayuu dhashay waxaanu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriga ayuu dhintay waxaanu ahaa sheekh cilmi badan oo yacni funuun badan oo kala duwan yacni markaa u aqoon leh ayuu ahaa hadday carabiya tahay hadday tafsiir tahay hadday fiqiyo usuulkii tahay yacni waxa weeye culamo badan oo kala duwanna waxbuu ka qaatay oo cilmiga markaysa markaa kala kulmay ahlucilmi badan ayuu la kulmay waxaa la odhan jiray abulfadli cabdiraxmaan ibnu abi bakr ibni maxamed ibni abi saabiq asyuuiy ama al alusyuuiy labada waa loo loo yidhaahdaa ashaaficiy waa musanafaad fara badnaa kutubo badan buu qoray kutubo fara badan ayuu qoray waxaa la yidhahdaa maktabad buu ku dhashay waatuu marka sheekh kale mar ishayeen ayuu wuxuu yidhi nin waxa weeye de cilmiga lagu canqariyey oo markii horeba maktabad ku dhashiyo nin waxa weeye isagoo dee weyn isiidhi alleelay jahligu waa xun yahay ee cilmigaa fiicane waxbaro baro dee miyay isu keenayaan buuri miyay isu keenayaan buuri marka dee cilmiga aniga waa laygu canqariyey buu yidhi oo markii horeba dee maktabad baa ku dhashay isagoo yar buu qur'aanka qaybay waan sideed jirkaba gaadhin mutuun badanna waa xafiday culamo badan buu la kulmay oo bulqayni ka mid ahaa bulqiini iyo bulqayni labadaba waa la yidhaahdaa calamuddiin albulqayni oo beledka loo nisbaynayo baa qaafka in la kordhigay u badiyaan inkastoo bulqiini ay ku caanbaxay calamuddiin albulqiini ama bulqayni ayuu mashaayikhdiisa ugu badnaa mashaayikh fara badan oo kalena waxbuu ka qaatay oo uu ka mid yahay jalaaldiin almaxalli oo uu ka mid yahay waxa weeye ibnu malik inankiisu ka mid yahay ou ka mid yahay yacni markaa sharafulmanaawi ka mid yahay yacni ha yeeshee wuxuu u laasimitaan badnaa calamuddiin albulqayni iyo sharafulmanaawi iyo shumani iyo kaafiyaji yacni markaa ayuu aad iyo aada u laasimay culuum fara badanna ka qaatay markuu afartan jir gaadhayna waa ka ictisaalay dadka markaa inuu wax u sheego ama wax u dhigo ama dhex galo wuxuu la gaar noqday tasniif uu kutubta qoraayo iyo cibaado ayuu markaa u yacni u gaar noqday naftiisa u gaar yeelay saas aawadeed musannafaad fara badan iyo kutubo fara badan ayuu qoray wuxuu ka mid yahay min almuksiriin ragga kutubta badan oo dhowrka boqol ee kitaab qoray ayuu ka mid ahaa waxau ahaa shaaficiyu lmadhab ha yeeshee wuxuu ahaa ashcari ayuu ahaa xagga kalena qadar tasawufa ayaa ku sugnaa oo nooc suufiye ah ayaa ku jirtay marka ashcarinimada iyo tasawufkaas ayaa kollay markaysa markaa yacni markaa manqad ku ah wuxuu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriga ayuu dhintay kutubta marka waxaa weeye ma'suurka ah tafsiir bilma'suur waxaa markaa soo gelaya yacni adwaa'u kitaabka la yidhaahdo fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan oo uu leeyahay maxamed alamiin ashinqiiti uu leeyahay ayaa markaa ka mid ah qur-aankana ma wada fasirin marka horena aayaadka uu doonaayo aayado kale inuu ku caddeeyo keliyuu ku kaaftoomay ha yeeshee yacni marka masaa'isha fiqiga ah ee aayadaha qaarkood ku tacalluqa ama laga qaadan karo amaba laysu khilaafu aad ugu dheeraaday ilaa aad mooddo inuu tafsiiru aayaati alaxkaam inuu yahay oo kale aad mooddo xagga kalena ma dhammaystirin ee waxa weeye suuratu almujaadila aakhirkeeda ayuu marka waxa weeye geeridu kaga soo gaadhay marka intaa hoose ee saddexdaa jisii hoose marka laga reebo qad samic ma fasirin marka waxa weeye aayadaha aankana ma wada fasirayne waxa weeye aayadaha qayb buu ka doordooranayey aayadaha aayado kale uu ku caddayn karo keliya ku kaaftoomayey wuxuu markaa dhintay kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijriga ayuu markaa dhintay raximahu llahu raxmatan waasica raxmatullaahi cala aljamiic dhammaantood culammada ilaahay ha u naxariisto raxmatullaahi cala aljamiic tafaasiirta yacni marka asariga ah iyadoo aynaan wada koobin haddana bacdi ka mida ayaynu ka tilmaanay atafsiir bira'yi almaxmuud tafsiirka ra'yiga maxmuudka wax lagu fasirayo laftooda qaar baa laga tusaaleeyaa waxaa ka mid ah yacni tafsiirka albaxru lmuxiit baa ka mid ah inkastoo yacni nooc ta'wiilaad oo ku dhacay oo aayaadka sifaadkaoo kale uu awilayo ay jirto haddana fi ljumla waxaa lagu tiriyaa altafsiiru bira'yi almaxmuud noocaasaa lagu tiriyaa tafsiirka ibnu catiya ka mida ah, ka qurdubi baa ka mida ah, tafaasiir badan oo noocaasa ayaa ka mid ah marka waxay soo gelayaan fi ljumla min baabi tafsiiri bira'yi lmaxmuud noocaasay soo gelayaan walow markaa qaarkood nooc ta'wiilaadii haba ku dhacaanbe waxaa jira altafsiiru bira'yi lmadmuum waa soo ikhtisaarinaynaa altafsiiru bira'yi lmadmuum baa jira ra'yiga xun in wax lagu fasiro tafaasiirtaa waxaa ka mida ah tafaasiirta bidcada u gargaaraysa ayaa ka mid a ah ee bidcada ku binaysan oo aayaadka la doonaya inay u daliishadaan madhab bidco ah oo ay caqiidaysan yihiin waxaa ka mida alkashaaf baa ka mida oo zamakhshari leeyahay ayaa ka mida xagga carabiyada dee baxar buu ku ahaa balaaqadana si gaaruu ugu sii sheeganaa ha yeeshee kitaabkiisu waa kitaab bidcadii u gargaaraya maadaamuu muctasili ahaa ictisaalkiibuu u nusraynayaa oo aayaadka uu la doonayaa ictiqaadkoodii inuu u daliishado uu doonayaa oo xataa meel fog uga soo daliishanaya waxaa ka mid ah yacni markaa ka cabduljabbaar qoray alqaadi cabduljabbaar almuctasili kitaabku isagana qoray waa isaguna waa noocaas oo waxa weeye waa tafsiirka bidcada ayuu soo gelayaa yacni tafsiirka bidcada ah ayuu markaas soo gelayaa tanziihu lmataacini yani marka waxa weeye tanziihu alqur'aani can ilmataacin magaca noocaasa ayuu u bixiyey qur'aankii in la nasahayo yacni marka ayuu ku magacaabay magac wanaagsan ha yeeshee waa kitaab ku dhisan inuu bidcada u nusraynayo muctasilanimadii uu u nusraynayo u gargaaraya ayuu ku dhisan yahay waxaa ka mid a majmacu lbayaan kitaabka tabarsi yacni shiiciga raafidiga ahaa uu leeyahay oo tabarsi la yidhaahdo isaguna waxa weeye bidcadaas ayuu u nusraynayaa u gargaarayaa aad iyo aad uu ugu nusraynaya waxaa ka mid a xaqaa'iqu tafsiir liabi cabdiraxmaan assulami isaguna tasawufaadkii waxyaalahaas ayuu markaa u nusraynayaa oo tafsiirkii ishaariga ah ayuu ku dhisan yahay marka isaguna waa noocaas weeye waxaa ka mid a kitaabka uu qoray yacni marka waxa weye idfiish uu qoray maxamed ibnu yuusuf idfiish uu qoray oo isaguna marka waxa weeye ibaadi buu ahaa yacni waxa weeye madhab madhabulibaadiya oo khawaarijta ka mid a ah ayuu u nusranaya waa kitaab mujalladaad oo weyn waxaa markaa daabacay wasaaratu lawqaafka cummaan ayaa daabacday yacni cummaan waxa ka wadaadda ah ibaadiyo oo khaliili iyo markaysaga qolyihiisa oo ibaadiyo ah ayaa wadaadda ka ah marka waxa weeye wasiir gaaraa ah loo gaar yeelo wasiiru turaasi alqawmi baa la yidhaahdaa wasiirkii turaaskii qowmka loo nisbeeyey wasiirkeedii marka waxa weeye kutubihii ibaadiyadu daabacaya isagaa soo saaray marka daabacay una muqadimeeyey kitaabkaas marka waxaan yani waa kitaab ku dhisan bidcadaas ku dhisan marka waxay noqonaysaa min qabiil tafsiiri bira'yi almadmuum yani noocaasay noqonaysa jalaaldiin almaxalli haddaynu tarjamada usoo noqonno waa inagii ballan qaadnay labada shiikh ee jalaalaynka qoray tafsiiruljalaalayn inaynu markaa tarjamo kooban aynu ka sheegno qiimaha kitaabka jalaalayn iyo cinaayada culammadu ay ku dadaaleenna aynu tilmaanno tarjamada suyuuti waa hormarina oo markaynu kitaabkiisa durrulmansuur sheegaynay baynu tarjamadiisii aynu suyuuti sheegnay jalaaldiin almaxalli waxaa la odhan jiray laqabkiisa jalaaluddiin abu cabdillaahi maxamed ibnu axmeda ibni maxamed ibni ibraahim alansaariyu almaxalliyu ashaaficiyu maxamed ibni axmed baa la odhan jiray maxalli baa loo nisbeeyo waa maxallatu lkubraa meel la yidhaahdo ayaa markaysa markaa loo nisbeynaya sidaasa almaxalliyu loo yidhi Eh, xagga masar buu ku noolaayo alqaahiriyuna waa la yidhahdaa qaahiruna waa loo nisbeeya shaaficiyul madhab buu ahaa wuxuu markaa dhashay toddoba boqol sagaashan iyo kowdii ayuu dhashay qaahiruu ku dhashay uu ku barbaaray qur'aanka ku bartay kutubo badan oo kalena ku bartay funuun kala duwan buu qaatay culamo badan buu la kulmay birmaawi baa ka mida eh, jalaaluddiin albulqiini baa ka mida waliyuddiin alciraaqi baa ka mida ciizaddiin ibnu jamaaca ka mida alcalaa'u albukhaari baa ka mida alxaafid ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid a culamo fara badan ayuu cilmiga ka qaatay yacni xariifna waa ku noqday kutubo badan buu sanifay oo qoray kutubihiisana waa la ammaanay markuu wax sharxayo sharaxa ma fara badiyo laakiin waa zubda waa hadal mucah oo kooban ayuu sheegaa aanu hadalka badin hadalkiisu waxa weeye aad iyo aad buu u kooban yahay laakiin waa hadal miisaaman oo aad iyo aad cajiib u ah tadriis waa sameeyey kutubo badanna waa qoray yacni waxa weeye culammaduna waa ammaaneen xagga cilmigiisa iyo taxqiiqiisa iyo sida markaa aqoontiisa aad iyo aad bay u ammaaneen yacni dad fara badanna waxbay ka barteen oo cilmiga wuu dhigay yani marka waxa weeye wuu diraaseeyey suyuudina mashaayikhdiisuu ka mid ahaa mashaayikhda suyuudi ayuu ku jiroo ka mid ahaa wuxuu dhintay siddeed boqol lixdan iyo afartii ayuu dhintay funuun kala duwan buu wax ka qoray yacni minhaajka nawowi sharax buu ku leeyahay kansuraaqibiin la yidhaahdo oo kooban ayuu ku leeyahay jamcu jawaamaca sharax buu ku leeyahay kooban waa kan xawaashidu saaran yihiin xaashiyada cataar iyo xaashiyada bannaani iyo dhulkay saaran yihiin weeye marka culamada qaarkood baa ictiraaday meelaha qaarkood oo jamcu ka mid a waata markayse aayaatu bayinaat lafteedu wuxuu saaran yahay yani markaa sharxiisu saaran yahay marka aayaatu bayinaadka cabaadi wuxuu u nusraynayaa si walba ciddii cibaaraadkiisa ictiraaday sida uu sheegay mar walba inay tahay sida ugu quman marka uu ka tegi waayo wuxuu odhanayaa yani waxa weeye waa ijtihaado sidanna culamaatii sidanna culamaatii labada mid walbana waa muxtamil marka in sidan culamo kala tidhi laguma takhticaynaayo inuu sidan isagu yidhi markuu ugu soo dhoweeyo saasuu odhanaya haddii kalena wuxuu odhanaya sidiisaabaa ugu quman ya aayaat lbayinaat saaxibu aayaat lbayinaat cabbaadi yani marka waxawe aayaat lbayinaadka aad iyo aad buu ugu nusriyey marka sharaxa xawaashida kala duwanay saaran yihiin xaashiyada bannaaniga xaashiyada cadaarka xaashiyada markaysa markaa cabaadiga ee alaayaat albayinaat dhammaan waxay saaran yihiin waa sharaxa maxalliga ee jamcu jawaamica ayay saaran yihiin marka shuruuxaad fara badan oo kala duwan ayuu leeyahay xagga xifdiga ma xifdi badnayn oo waxaa la yidhaahdaa beri buu isku dayey markii dambe uu da'da ahaa inuu wax qaybo dabadeedna marka xumad baa qabatay waaba xanuunsaday kadib marka waxa weeye wuu iska daayay xifdigii laakiin fahamka ayuu ku ahaa yani cajiib yani aad u layaab badnaa yani halka marka waxa weyaan yani suyuudi uu xifdi badnaa isagu ma xifdi badnayn laakiin wuu faham badnaa fahamkiisa ayaa wuxuu ahaa cajiib buu ahaa wuxuu dhintay siddeed boqol lixdan iyo afartii ayuu dhintay tafsiirkan jalaalaynka wuxuu ka bilaabay suuratlkahfi buu ka bilaabay marka la yidhaahdo labada sheekh baa kitaabka wada qoray jalaaluddiin almaxalli iyo jalaaluddiin asuyuuti waxaa laga yaabaa siday u kala horreeyeen in lays yidhaahdo shan iyo tobanka sare jalaaluddiin almaxalli baa sharxay in lays yidhahdaa laga yaabaa mase aha caynkaas yacni waxa weeye jalaaluddiin almaxalli wuxuu ka bilaabay tafsiirka qoristiisa isagaa ku horreeyey suuratulkahfi buu ka bilaabay dabeed hoos buu u socday birabbinnaas buu gaadhay qul acuudu birabbi innaas waa soo wareego faatixadu haddana sharxay markuu faatixada sharxay dabadeed baa geeridu ka soo gaadhay markaasuu dhintay ardaygiisii oo suyuudi ah oo da'diisuna markaa aynay weynayn oo koob iyo labaatan jir ah u fiirsaada ardaygiisii oo suyuudi ah da'diisuna marka aynay weynayn oo koob iyo labaatan jir ah ayaa kitaabkii sheikhiisu uu bilaabay oo ah markaa tafsiirka ahaa wuxuu doonay inuu halkii ka ambaqaado oo u dhammaystiro waxaanu doonay dariiqadii shiikhu ku socday namadkiisii inuu markaa waxa weeye isaguna sidii maro aanu khilaafin waa dhadhaweeyey oo sidii oo kaleu maray suuratulbaqar uu ka bilaabay tafsiirkii ilaa israa dhammaadkeeda uu ka gaadhayo saasuu ku dhameeyey sacuudi qoraalkaasi wuxuu ku qaatay isagoo koob iyo labaatan jir ah afartan habeen ayuu shan iyo tobankaa jis ee dhodhow in yarbaa ka dhiman shan iyo tobanka yacnii afartan habeen ayuu ku sharxay ya da'diisuna waa koob iyo labaatan jir akhdari markuu nadmigiisa tirinaayo sullamka ah oo uu soo tiriyey sullamka waa kitaab mantiqa oo gabay ah aakhirka wuxuu ku odhanayaa walibanii ixdaa wacishriina sana macdiratun maqbuulatun mustaxsana cid koob iyo labaatan jir ah waxaa u sugnaatay cudurdaar la aqbalayo oo la wanaajisanayo ayaa dadka agtooda ugu sugnaato dee haddii ay wax qaldaan waxaa la odhanayaa da' yaraan baa haysa marka wuxuu leeyahay hallay cudro dee haddii aan markaysaa wax khaldo faniguu ka gabayayaa yani akhdari waa istidraad baan u galaya waa yani waxa weeye waa mandiq oo weliba gabay uu ka dhigayo waa kitaabka sullamkee la ictimaaday ee marka waxa yani marka isaaqoojiga la akhristo markaysa markaa nadmi ahaanta marka isaga loo akhristo ee shuruuxda badan iyo xawaashidaba la saaray markaasuu weli bani ixdaa wa sana macdiratun maqbuulatun mustaxsana marka koob iyo labaatan jir buu ahaa suyuudi sidaasaa marka waxa labadii yacni markaa uu ku dhammaaday oo ku dhammaystirmay jalaalayn halkee laga keenay jalaalayn waxaa laga keenay labada shiikhba laqabkoodu waa jalaaluddiin jalaaluddiin almaxalli iyo jalaaluddiin asuyuudi labada jalaal baa lasoo qaatay addiin iska reer dabeedna waa la taniyey tafsiiruljalaalayni labadii jalaal labadii jalaaluddiin tafsiirkoodii weeye saasaa tafsiiruljalaalayni loogu magacaabo waxaa haddaba aynu ku soo gebagabaynaynaa qiimaha uu leeyahay tafsiirkan tafsiiruljalaalayni la yidhaahdaa muxuu yahay aynu ka sheegaynaa kelmad kooban tafsiirkan tafsiiruljalaalayni la yidhaahdaa qiimo badan buu leeyahay waa zubda waa miid weeye waa hadal kooban tafsiirkaasi waa kooban yahay culammada qaarkood markay sifaynayeen ee xawaashida saaray qaar ka midii waxay yidhaahdeen waa tafsiir wajiiz ah oo kooban xagga cibaaradiisu dhexdhexaad ku ah xagga caddaynta yacni balballaaran xagga faa'iidooyinka caddaynaya tilmaamaha qur'aanka sidaas aawadeed baa nafcigiisu uu caam u noqday bari iyo galbeedba oo dadka fadliga badani faa'iidooyinkiisa ay yacni marka isku cidhiidhiyeenoo ugu tartameen carab iyo cajamba karkhi wuxuu odhanayaa markuu sifaynaayo wasfigiisa wuxuu ka yidhi innahu kaana tafsiiran wajiizan fi lcibaarati wasiitan fi tibyaani basiitan fi lfawaa'id kashaafan limacaalim alqur'aan wa min hama cama alintifaacu bihi sharqan waharba watazaaxamat alfudalaa'u calaa fawaa'idihi cujman wa curba bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen kitaabkani waa sakhiiru lxajmi kabiiru lmacnaa xajmigiisu waa yar yahay macnihiisuna waa weyn yahay wa lubbu lubaabi tafsiir ya mucdii tafsiirka mucda laga sii doortay weeye waa lubbu lubaabi tafsiir sida kashfu dunuunkuba uu tilmaamaayo bacdi kale waxay yidhaahdeen waa min ajali kutubi tafsiiri kutubta tafsiirka kuwa ugu waaweyn buu ka mid ahaada wa ajmaca cala alictinaa'i bihi ljammu alghafiiru min ahli lbasaa'iri waltanwiir waana ku kulmeenoo isku waafaqeen dadaalka lagu dadaalayo tafsiirkan jalaalaynka yacni jamaca faraha badan leh basaa'irta u saaxiibkaaba ah, aad ugu dadaalay qaar kale waxay ka cabbireen sidaa waxaa ka cabbiray markaas saawi xaashiyadiis qaar kale waxay ka cabbireen wa qayimun fii baabih wa huwa min acdami atafaasiir intishaaran wa aksariha tadaawuran wa nafca tafaasiirta ugu waaweyn buu ka mid ahaaday yacni maaha xagga xajmiga xagga faa'iidooyinkay uga jeedaan laakiin waa ciddii fahmaysa cibaarada daqiiqee kooban ee uu cabbirayaa waxay macna xambaarsantahay fahmi kartaa uguna badan xagga marka tadaawulka iyo nafciga yacni calaa kulli xaal culammadu aad iyo aad bay u ammaaneen fawaa'id fara badan buu leeyahay ictinaaga culammaduna aad buu u badan yahay waxaad ka garan kartaa xawaashida la saaray afartan xaashiye in ku dhow baa la saaray soomaalida agteeda laba xaashiya agtooda mutadaawila waa xaashiyatu saawi iyo xaashiyatu ljamal laakiin xawaashi badan baa la saaray kitaabka ilaa casrina haada xawaashida qaarkood waa la saaraa oo ugu dambeeyey faqfari afar mujalladood iyadoo ah la taabacay culamo markaa mucaasiriin oo ka horreeyey iyaguna saaray xaashiyooyin waa jireen laakiin in badanoo xawaashida ka midii saawiga iyo jamalka way ka horreeyeen qolyaha xawaashidaa horena waxbay ka soo naqliyaan khaas ahaan yacni markaa jamalku aad buu wax uga soo naqliyaan waxay markaa soomaalida agtooda ka caanbaxday jumal inay yidhahdaan kitaabka waana khalad sax maa waa aljamal baa laqabka la odhan jiray yacni sulaymaan ibnu cumar alcujayri almulaqabu biljamal yacni waxa weeye sidaasaa nusakha dhammaantood iyo kuwa muxaqaqa ah dhammaanba markaysaa u dabdisan iyo kitaabka xaashida uu ku leeyahay ee fiqiga ah mid walba sharaxa uu ku leeyahay fiqiga ah yacni mid walba aljamal baa la yidhahdaa xawaashida la saaray way badan tahay haddaan bacdi xawaashidaa ka mida ka tilmaano waxaa ka mid a xaashida shiikhiisu saaray aadna wax uga soo naqliya ah shaykhuna markuu leeyahay intaha shaykhuna shiikhiisu waa catiyat alujhuuri yacni waxa weeye waa xaashiye uu saaray kitaabka markaa jalaalaynka culammada marka waxa weye xawaashida saartay way badan tahay waxaa ka mid a qabasu nayirayn baa ka mid ah oo calqami sheikha la yidhahdaa uu saaray waxaa ka mid a karaariis calaa tafsiiri jalaalayn uhazi uu saaray oo dhintay waxa weeye kun iyo kow markay ahayd waxaa ka mid a majmacu lbaxrayn oo karkhi uu saaray uuna aada wax uga soo naqliyo markuu leeyahy intaha karkhi oo kun iyo lix markay taarikhdu ahayd dhintay waxaa ka mid ah carfu nashrayn baa ka mida ah fii talkhiisi majmac albaxrayn oo kitaabkii catiyat alujhuuri soo ikhtisaarinaya waxaa ka mid ah aljamaalayn cala aljalaalayn oo mulla cali alqaari u saaray matbuucna ah oo dee aynu haynaba oo uu ka mid yahay markaa tacliiq cala aljalaalayn oo uu saaray cusayli sheikha la yidhaahdaa oo kun iyo koob iyo soddonkii dhintay laakiin ma dhammaystirin waxaa ka mid a xaashiyada qasri uu saaray oo kun iyo lixiyo soddonkii dhintay waxaa ka mid a tacmiimu alfaa'ida oo yacni cabdiraxmaan ibnu ciisa ibnu murshid alxanafi uu saaray oo kun iyo toddobiyo soddonkii dhintay waxaa ka mid a xaashiyada cuqaybi uu saaray oo kun iyo boqol iyo kowdii dhintay waxaa ka mid a xaashiyada uu saaray yaazaji uu saaray alxanafi oo kun iyo boqol iyo koob iyo labaatankii dhintay waxaa ka mida daw nayirayn lifahmi tafsiiri jalaalayn oo uu saaray mustafa duumi alxambali oo kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo sideed dhintay waxaa ka mida alkowkabayn annayirayn fii xalli alfaadi iljalaalayn oo catiyata ibnu catiyata alujhuuri uu saaray waa sheekhiisii waa xashiyo labaad waxaa ka mida alkamaalayn cala aljamaalayn oo tii caliy alqaari baa ah xaashiyo kale lasii dul saaray yani xaashiye kale oo uu saaray cumar ibnu cabdiljaliil albaqhdaadi alxanafi yani laakiin ma dhammaystirin qicada hore ayuu marka waxa weeye saaray xaashiyada waxaa ka mida ah daw nayirayn lifahmi tafsiir iljalaalayn oo caliy ibnu shalabi uu saaray oo kun iyo boqol iyo shan iyo sagaashankii dhintay waxaa ka mida ah xawaashin calaa tafsiir iljalaalayn calaa kulli xaal ilaa siddeed iyo soddon xaashiyo oo la saaray ayaa marka waxa la tirinayaa waana socotaa taasi waxay ku tusinaysaa yacni ictinaaga badan ee culammadu ku dadaashay ee ay xawaashida saareen qaarkoodna xaashiyadii xaashiya sii saareen waxay tilmaamaysaa muhimmadda uu leeyahay ayay markaa ku tusinaysaa casrigan culamo markaa dhowra ayaa waxa weeye xawaashi saaray waxaa ka mida qaadi kancaan qaadigii marka ahlu sunnaha ee markaysaga lubnaan ee qaadi kancaan la odhan jiray wuxuu ku leeyahay xaashiye uu saaray buu markaysaga leeyahay yacni qarnigii afariyo tobnaad baanu noolaa waxaa ka mida almufasal fii tafsiiri alqur'aan oo fakhriddiin qabaawa uu saaray culammada luqada ka mida ayaa markaa isaguna marka waxaa ka mida waxaa ka mida tanwiiru alcaynayn bisharxi tafsiiri iljalaalayn oo fadfari uu leeyahay yacni anwar cabdillaahi ibni cabdiraxmaan alfadfari oo isaga dhowaan la daabacay afar mujalladna lagu daabacay ayaa ka mid a calaa kulli xaal bacda xawaashidii ka mid aynu sheegnay kuwii casrigana wax ka mid aynu tilmaannay manaynu carabka maynaan wada marin wakhtigoo aana inagu simayn daraaddeed waxaynu uga jeednaa yacni waxaweye ictinaaga badan ee culammadu ku sameeyeen muhimmadda uu leeyahay tilmaamaysa haddaba waxaa jira yacni markaa nowcan maa ta'wiil bacdu sifaat u awilaayo ayaa ku sugan oo ay habboon tahay in la baraarujiyo ama laga taxadiro si dariiqadii salafka markaysaga loo raaco ee ahayd sifaatka in la sugo oo meelaha markaa zallaadka ah yacni marka waxa weeye maadaama mashaayikhda qortay ay ashcariye ahaayeen oo labaduba ay laba sheikho ashcariya ahaayeen in lagu baraarugsanaada ayaa loo baahan yahay meel meel haddii axaadiista siday ku tilmaantay si ka duwan ay ku fasiraanna iyadana waa in lagu baraarugsanaadaa sida kursigoo kale markuu fasirayaan inay marka waxaweye ku fasiraan yacni marka carshiga axaadiistana waxaa ku soo aroortay kursigiiyo carshigu inay kala duwan yihiin oo yacni markaa carshigu kursiga ka weyn yahay kursiguna toddobada cir iyo toddobada dhulba uu ka weyn yahay yacni carshiguna ka sii weyn yahay oo uu yahay acdamu almakhluuqaat makhluuqaadka kii ugu weynaa yacni marka uu yahay marka taasna waxa weeye waa in markaa lagu baraarugsanaadaa wakada haddii markaysaa meelaha qaarkood yacni markaa tafsiirkii waxyaalihii reer banu israa'iil laga soo naqliyey wax ka mid a ah hadduu aayadaha lagu fasiro oo yacni markaa noocii la aqbalayay aan ahayn iyadana waa in markaa lagu baraarugsanaadaa wakada haddii markaa axaadiista qaarkood oo daciifa yacni markaa lagu ishaaro iyadana waxa weye waa saas si la-eg yacni meelaha caynkaasi waa meelo yacni marka lagu baraarugsanaanayo yacni markaa e, weeye e, meelihii tafaasiirta salafka yacni khilaafa iyadana waa saas si la-eg marka taasna in meelaha la baraarujiyaa qiimihiisa ma ridayso waxay noqonaysaa wixii yacni markaa yacni markaa uu ku saxan yahay in la qaato wixii kalena la tambiihiyo maadaama culammadu ay yidhaahdeen fawaa'iddaa badan buu leeyahay saas yadaa in looga faa'iidaysta weeye marka halkaas ayaa kelmaddii kollay fadhiga saddexaad aynuugu talagallay aynu ku soo gebagabaynaynaa intaasi waxay inoo tahay muqadimadii tafsiirka aynu ka hormarinnay weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk